بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد mowduuca kan ah dhibaatooyinka dhallinyarada haysta waa mowduuc aada u muhiima marka dhan laga eego waana mowduuc gudo ballaadhan oo runtii wax muxaadaro lagu xallilo ka weyn waayo dhibaatada kama warramayo dhibaatadii da-da shabaabka la ydhaha dhallinyaro la yidhaahdo qabsatoo dhan laakiin waxaad mooddaa inay si gaara u tilmaamayso qofka muslimka ee soomaaliga ee dhallinyarada ee jooga dunida reer galbeedka waxaa aada u kala fog waxa aan dhallinyaronimada ka sugaynay iyo cumriga wakhtigaa joogaa waxa uu gooyo qiimaha uu leeyay iyo waaqaca ama nolosha aan hadda joogno sida ay tahay waa laba shay oo runtii kala durugsan sidaa awgeed intaanan mushkilaadka ka waramin waxaan ka warramayaa dhallinyaronimada iyo halka looga baahanyay inay joogto marka aan tilmaamo meesha laga rabo inay joogto ayaa waxaa muuqan doona meesha aynu joogno inta ay leeg tahay ama si ay u jirto halkii aynu hiigsan lahayna hadafka ahayd intaa kadib baan waxaan isweydiin doonaa waa maxay markaa waxa inaga haysta aynu halkaa u gaari lahana inagu caqabaadkan inu hortaagane xaggaa inoo diidan inaynu tagnaa maxayyiin ko waxaan ogsoonay qofka bini aadamka ahi ra maalka hantida uu haysto waxa ugu qaalisa waktiga cimriga la sheegaya waa waktiga aada nooshahay ayaa da-diiyo cimrigu ay sheegaysa waa shay qiimo badan oo aakhiro marka la tago kuwii aan cimriga ka faa'idaysan intay calaacalaan ay odhan doonaan rabbana akrij rabbana akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal ay ku warwari doonaan nimanka gaaleed ilaahayow naarta naga saar waxaanu soo shaqayn doonaa wixii aanu qaban jirnay waxaan ahay yacni waa waktigii un waxay u calaacalaya wakti kale ilaahuna sii ilaahayna wuxuu ugu jawaabayaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaءakum الnadiir faduquu fama lilظaalimiina min nasiir oo miyaanan cimri idin siin baa ilaahay leeyay in lagu waantoobo miyaydan soo noolayn waxa uu nebigu inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu termedi warinaya xasanun صaxiix uu ku tilmaamay sheekh albanina xasanka ku sheegay aakhiro qofku qiyaamaha ma dhaqaaqo ilaa iyo la weydiiyo dhowr su-aalood su-aalaha waxaa ka mid ah can cumrihi fima afnaah cumrigii oo dhan waxaad ku qabatay waxaa kaloo ka mid ah wa can shabaabihi fima amlaa fiima ablaah cumriga qayb ka mid a ah, da-da qayb ka mid a ah, oo ah da-da dhallinyaradonimada la yidhaahdo iyada question gaara bay leedahay war markaadhayd maxaad qaban jirtay marka hore waxa weeyaan da-dii lagu siiyey oo dhan maxaad qabatay laakiin dhallinyaronimadu su-aal gaara bay leedo waxa lagu odhanayaa markaad iyada dhallinyarada ahayd ee wakhtigaa joogtay maxaad qabatay xoolahaagii maxaad ku qabatay xaggaadse ka kasbatay wixii lagu baray ee cilmi ahaa maxaad ku qabatay su-aalahaasi waa su-aalo inoo tilmaami kara fatradan ama da-dan dhallinyaronimadu iyo waxay u baahan baahantahy dhallinyaronimadu waa da u dhaxaysa laba da-ood waa da dhallaannimo laga soo koray dhallaanka waa taqaanin ilmonimo caruurnimo xooggaagu iyo caqligaagu iyo maskaxdaaduba marka ay sii korayso ilaa ay gaadho xadka uu ku buuxsamo waxay dhahdaan culamadu dhallinyaronimadu afartan jirkay ku dhabaataa da-da intaa u dhaxaysa allahu aladii khalaqakum min ضacfi ثuma jacala min bacdi ضacfi quwa ثuma jacala min bacdi quwati ضacfa wa shayba yakhluqu ma yashaa wa huwa alcaliimu alqadiir ilaahay baa le wax dacfi baan idinka abuuray dabeetana xoog baan idin siiyey xoogga dabadiiba haddana liidnimo kale laydiin celiyey dhallinyaronimadu waa wakti qofku uu xooggan yahy maskax ahaan uu soo korayo jidh ahaan uu soo korayo sida awgeed waa wakti khatar ah khatarta uu leeyahay waxaa ka mid ah hadday dayacanto dhallinyaronimadu waa lama soo qaban karo noloshaada inta dambe khatar badan bay ku sugantay ummad waliba waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradeedu siday u eg tahay unbuu mustaqbalkeedu u ekaanaya inta badan dhallinyaradeeda dhaqankeeda haqaafadeeda aqoonteeda kaljarkeeda dadnimadeeda akhlaaqiyaadkeeda waxaasi hadduu dhisan yahay waa bulsho mustaqbal leh haddii waxaasi aanu dhisnayn ama dhallinyaro faaruq oo maranba ay tahay qolof weynuunoo feedho buuran ama qashinuu ka buuxo aanu madhnayne waxbaa ku jira laakiin waxa ku jiro dham waa garbage xashiish baa lagu buuxiyey ummaddaasi mustaqbalkeeda aad buu u madowyihi sidaa awgeed ayaa taariikhda bini aadamka ciddii wax ka bedeshay taarikhda marka leego waa dhalinyaro asxaabulkahaf oo ummad dhan ka horu ka horu yimi maca dowladaheedii maca boqortooyadeedii ilaahay wuxuu ku sifeeyey inahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum huda fitya dhalinyaray ahaayeen baa ilaahay yidhi ilaahay rumeeyey ananaanu hanuun kordhinay nebi ibraahim isagoo dhalinyaraa buu ka hor yimi mujtamacii oo dhan markay dareereen buu sanamadii u weydaartay oo burburiyey qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxaasoo dham waa iga muqadamo hordhac hordhacaasi wuxuu tilmaamayaa dhallinyaronimadu hadday saxan tahay ummaddu inta ay hagaagi kartaa inta uu leegyahy aan sawir idinka siiyo saxaabadii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee dunida tan xagga kale u gediday mawaasiintii dunida taallay oo dhan wixii wax lagu qiimayn jiray oo dhan raggii dabagediyey hadday dagaaltay hadday cilmitay hadday aqoontay hadday xadaaratay hadday dadnimotay hadday dhaqantay saxaabadda markaa maqashaan ma odayaalma u haysataan dhallinyaray ahaayeen dhowr iyo toban jiro dhowr iyo labaatan jiro ay hayay nimankii dunida dhanka kale u dhigay raggii ugu waaweynaa dhowriyo soddon jiray ahaayeen rag ka mid ah. abubakar iyobaa toddobiyo soddon jir ahaa markuu islaamay cumar nin lixiyo labaatan jira buu ahaa markuu islaamka soo galay cuhmaan wuxuu ahaa nin labaatan jira ah, ayaa lagu tilmaamaa caliy bn abi aalib nin dhowriyo toban jiru ahaa afartaasi waa khulafadii afarta ahayd abibakr mooyaane inta kaleba lixiyo labaatan jir labaatan jir iyo dhowriyo toban jir sacd ibn abi waqaas toddobiyo toban jir buu ahaa suhayb aru waxaa lagu tilmaamaa sagaal iyo toban jir buu ahaa zayd ibnu xaaritha waxaa la yidhaha labaatan jir buu ahaa abu cubayda caamir ibnu jaraax shaam ninkii furanayey waxaa lagu tilmaamaa sanad buu cumar ka weyna toddobiyo labaatan jir buu ahaa meelaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo bilaal iyo qoladaasaa roonka ku jirtay oo soddon jiray ahaayeen alarqam ibnu abilarqam waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa maxay kutubu taarikh qaar baa yidhahda koob iyo toban jir baabu ahaa qaarna waxay leeyiin uu ka yaro roonaa dhowr iyo toban jir buu ahaa ragga kani waxay ahaayeen rag yaraantoodii taabo galay iyagoo yaryar bay wax fahmeen iyagoo yaryar bay mabaadi qaateen iyagoo yaryar bay mas-uuliyad dareemeen dabeetana mas-uuliyaddii bay xambaareen sidaa awgeed caliy bn abi aalib markuu ciidamada muslimiinta hogaaminayay nin dhallinyaraabuu khaybar iyo dhulkan markuu furanayay dhalinyaray ahaayeen rabo inay jihaatamaan raba inay khayr sameeyaan xad xad bay gaadhsiisnaayeen isagoo nebigu dagaal gelayo uu qaar yidhaahdo yaryartiina idinku hadha ay yidhaahdaan may oo marka dambe mid la yidhaahdo adigu mise jir maato idhahd adigu waan qaan gaadho oo marka dambe nin ay saxaabiya la yidhahdo ya rasuulalahi ninka kani maanay qaadan gaadhine kani wuxuu yaqaanaa dhugta yacnii leebka sida loo waa nin madaaficda rida yaqaan baa laleeyahy nin si fiican waxu gani yaqaano weeyaan markaasaa la yidhi ninkan wax gani garanaya isagu ciidankaa iska soo raaco nin kaloo saxaabiya istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow kaa aad u ogolaatay inuu dagaalamo anna isagaa og badno markaanu iskallaa dhulkuumaan dhigaya mar qura ima legdi karo balagdama baa la yidhi ninkii gamuunka lagu qaatay ayaa laysgalay oo dhinacuu dhulka u dhigay adna raacba la yidhi ciidanka yacni ragga kan yaraan inta lagu reebay laakiin diidan yaraantan inay aqbalaan oo le dad wax qaban kara baanu nahay dad jahaatami karoo dagaalamka wax qaban kara baanu nahay waxaynu odhan karnaa muhimaad waaweyn buu nebigu ragga kan u doortay usamata bnu zayd inan yaroo dhowriyo jiro buu ahaa markaasuu nebigu u tilmaamay inuu qoraar rasmiya u noqdo diinta eh, luqada yahuudeed afka cibriga wixii lagu qorayo iyo wixii ay usoo diraan iyo waxaan inuu isagu kala tarjumo soo bara baa lagu yidhi barashadiibu habeen iyo maalinba u xidhxidhay toddobiyo toban maalmood bay culamada qaar sheegaan labaatan maalmood yarbu afkaa kusoo barta labaatan maalmood wax ka yar ayuu af qoraalkii iyo wixii oo dhan kusoo u noqday markaa nin nebiga wax u qorayo warka waraaqa u dirayo wixii loo soo qoro tarjumayo ka hadlaya waa zayd ibnu haabit ayaa ninkan aan ka waramaya usaamata bnu zayd maa waa zayd ibnu haabit waa zayd ibnu haabit waa ninkii muhimada ah qur-aankan iyo ururintiisa iyo qoristiisa saxaabada u xil saartay abubakar uu xil saaray ee cuhmaan uu xil saaray ee muhimada ah inuu asalka ugu weyn islaamka isagu ururiyo qoro qur-aanka musxafkan aynu hayno ninkii loo xil saaray weeyaan usaamata bnu zayd isagoo sideed iyo toban jiruu ciidamo hogaaminayay mucaad ibnu jabal isagoo nin yara buu cabdillaahi ibnu mascuud lahaa mucaad wuxuu maan odhan jirnay qanitan lilaahi buu ahaan jiray buu ley keligiiba ummad aha nebi ibraahim baanu ku shafihi jirnay buu leeyay fircawnkii ummadda nebi maxamed ee abujahal lo odhan jiray laba wiiloo yaroo dhallinyaraha baa ka takhallusay abujahalkii loo taag waayay ee nebi maxamed maka ka soo saaray ee waxaasoo dhiba waday goobtii dagaalka cabdiraxmaan ibnu cawf iyadoo dagaalka lagu jiro dagaalkii adag yahay buu yidhi baa wiil yar iskaydhisoo dhinac taagay dabeetana wuxuu igu yidhi bu yidhi adeer ninka abujahal la yidhahde nebiga caayi jiray baan rabaa inaad itusto kii anigu aan weli u jawaabin baa mid kale dhinacayga iska kay soo taagay buu oo dhinacay qabtay markaasu wuxuu igu yidhi adeer waxaan rabaa ninka abujahal la yidhahdee nebiga maagi jiray inaad itusto waa wiilal yaryaroo iyagu madiine ku koray abijahalkaba ismay arag abijahal waa nin reer maka oo maka ka talinayey laakiin ismay arag wiilashan yaryari laakiin cabdiraxmaan ibn coof waxay leeyihin aduguna tilmaamuun abijahal oo ciidamo hogaansanayo meel ka soo baxay buu waa dhinkaa ninka ay weydiinayseen waa lagula halilo dhulkaa loogu tuuray laba wiiloo yararbaa abujahal ka takhalusay waxay ahaayeen maxamed ibn اlqasim sind iyo hindiye iyo bakistan qeybteedan sare iyo dhulkaa ninkii muslimka furtay toddobiyo toban jir buu ahaa ninkii ciidanka watay toddobiyo toban jir maxamed alfatix ninkii maxamed ibn اlqasim ninkii la odhan jiray wiil yaro toddobiyo toban jir bay ku sheegaan taarikhdu buu ahaa waxaynu odhan karnaa a'imadii waaweyneydee cilmiga diineed muslimiinta beraysay imaam albukhaari markuu qadaaya saxaaba wax ka qoraya kaatibka u ahaa siddeed iyo toban jir buu ahaa imaam albukhaariy siddeed iyo toban jir buu ahaa imaamu shaafici isagoo saddexiyo toban jir meelaha marayuu muwaطaca imaamu maalik u akhriyay dhowr iyo toban jirkiisana mufti buu ahaa dadku ay wax weydiiyaan waa imaamu shaafici haddaan is idhaahdo taariikhdii hore islaamiga ah ka waran dee waxay ahaayeen rag aanan muxaadiriya laba toona kusoo koobayn laakiin uma socdo maanta ma aha deriskaygu inaan iyaga ka waramo iyaga runtii inaan ka waramo laakiin derisku iyaga ma aha derisku waa mashkilaadka ama dhibaatooyinka haysta bulshadatan hadday kuwaasi caynkaa ahaayeen oo nimankii taariikhdan bedelay ee dunidan wax ka noqday ay sidatan ahaayeen inaga keni maxaa haysta waa under age waa teen age waa qof aan waxba garanayn waa warbaa laga dhaadhiciye halkana toddobiyo toban jir duni dhan buu haystay kana waxaa la leeyahy adigu under age baaba toddobiyo toban jir baaba te macaqlaa kugu jira waxaa tahay qof gacanta la hayo mushkilaadkan dadka haystaa markaa waa maxaa isweydiinta leh war maxaa isbedelay ma inagaan aadamina dhalin ma nooc gaaro si gaaro loo dhalay ahaa may waxaa heen bashar caadiyo weliba intaad adigu heshay qaar badan oo ka mida aanay ah helin saxaaro lama dega-a ah ku koray meel baadiyo biyaba ku yaryihin oo habeenna la habeenna wax la helo cunaduba aanay wax weyn ka ahayn adna maalintii saddex jeer baad ayaad liqdaa dhalooyinka yaryare sharaabka laga cabaana shandadooda kama baxaanba waa maxay markaa dhibaatooyinka dhallinyaronimadan haysata waxaan leenahay dhibaatooyinkan haystaa waa badan yihiin maadaama ay badan yihiin oo aanan ka wada hadli karin waxaan isku dayayaa inaan dhowr ka mida tiltilmaamo kow waxaa haysta dhibataa cadamu ixsaasi اlmas-uuliya dareenkan mas-uulanimoba waa ma saara dareenka ah qof mas-uulo dunida wax ka bedeli karaba haddaan ku qanco maanta mustafa oo miskiin yar oo madow oo soomaaliya ka yimi oo aan wax badan kala garanayno dee un ninkaa cad inaad isaga shaqaysa ama iska daba socoto ma aduu dunida maxaad ka qaban karaysaa waxaad cunto un raadi haddaan ku qanco macnaheed waxa weeyaan intaanan dhiman baan dhintay geeridu intaanay iman horteed baan dhintay isla mustafihii yaraaye madoobaye so-aal ka yimi anigoo ah haddaan rumaysto in dunidan xiliga saaran yaan wax ka bedeli karana waxbaan bedeli karaa haddaan rumaysanahay in dunida waxaan ka bedeli karo waxaan eh, dhegaysanayay nin ka mida ah nimankan madmadow ee maraykanka ah oo markaa bulshadiisa madow dhiiri gelinaya oo le waxaa laydinka dhaadhiciyey in nin madoobe weligiiba mid la dulaysto caynkan war weligan baynu ilmo boqor ahayn buu yidhi markaasu wuxuu soo tiriyey dad madmadow oo madax ahaan jiray waa ka ilaa xad intuu xadgudbay uu yidhi isagu aragtidiisa nebi cadba maynaan maqleen nebiyadoo dhami kalar bay ahaayeen middle eastka iyo africa meelahaasu may ka soo baxeen buu leeyo nebi indha buluuyiba kuma jirin buu soo taagay waxaan maxaa ku kalifay wuxuu raba inuu dadkiisan u sheego war weligiin baa rag rag dhalay ahaydeene tahay dibu rumaysta dabeetana caruur ay sidaa u tababareen buu marka dambe microfoon la dhex marayaano markaas oo laleeyahay wuxuu leeyahy anigu weligay baa aabbayaashay oo ay ahaayeen kingis qofka rumaysan reerahoodii iyo aabbayaashii inay talin jireen isna wuxunbu ismoodaa inuu talin karo qofka laakiin rumaysan weligoodba in la gumaysan jiro cagta hoostooda lagu hayo ay ducafo ahaayeen soomaalidii maxay u qab weyntay reer walba islaanta caruurteeda waxay ugu sheekaysaa berigi ay guulaysteen iyo reerahoodu ber ay qaar kale geel ka qaadeen nin walibaa fuutaagaya markaa wuxuu isleeya idinkuma geela qaadi jiray waayo reer walba islaantu ilmahan yar uga sheekaysay intii geela awowyadoodu qaaday iyo goobahay wax dhiciyeen iyo goobahay jabeen nina looma sheegin beri dambe aad weynaatin baad ogaanaysaa beryo reerkiina la jebiyey laakiin waxa ka dembeeye tarbiyadani waxay ahayd in qofkan yari inuu meel raganimo taallo ka dhashay in la baro therefore is yidhahda mustaqbalka adna waxbaad qaban kartaa iminka ninka boqorku dhalay dee wuxun buu isu diyaarinaya inuu boqor noqdo soo maaha waa uu qof ka fekeraya inuu boqor noqdo laakiin ninka uu mid dhulka fiiqa de wuxun buu isu diyaarinayaa isna inuu sanadka dambe fiiqo dabcan haddii qaabka loo tareengareeyey oo caynkan yahay waxaan leenahay mushkilada koowaad ayna haysataa waxa weeyaan qaabkaynu dunida u aragno ama u sawirayno ama inoogu muuqataa qaabaan jirina war waa inay ogsoonaataa boqorada iyo dunida inay idinku tihiin idinkaa muslima adaa muslima muslim baa tahay macnaheedu waxa weeyaan rabbigii dunidan lahaabaad u hogaansanaatay idan inta dambe waa inay kugu soo daba fayshaa aragtidaa haddaad rumaysantaho mas-uuliyad intaa leeg aad nolosha ka rumaysan tahay something waxbaad qabanaysaa markaa waxbaanad soo saaraysaa qof mustaqbalana waad noqonaysaa hadi waaxida waa mushkilada koowaad iyo sidan laydin yesay ee laydin tuujiyey ee qof yaroo madoobo qaxoontiyo oo soomaaliya ka yimi aad isu qaadatay taa meel iska dhig waa kitaabka ola kala haddo adugu kitaabka reerkiinu akhriyo akhriso aha inaad nin raga tahay oo wax iska dhicin karaa hadi waaxida masalada labaad waxa weeyaan nim nicmadii ayaynu niqmo u aragnay waa laba erayo af carabiga ah. nicma waa barwaaqo waa shaygii lagu barwaaqaysanayey oo loo arkay inuu yahay dhib iyo kadeed maxaan uga jeedaa masأalaة الfiraaq firaaqa ma taqaana jaaniska waktiga ninka dhallinyaraday waxay ahayd markuu wakti helo inuu ka faa'iidaysto nimco ilaahay siiyey u arko inuu wakti isbeera oo aanu waxba ku qabanin inuu haysto inuu nimco u aragto laakiin haddii waktigu xanuunkugu noqdo ka waran aad tiraa iskuulkii noo fasax wax allaaliyo waxaa qabta habeenkaa caawaa garan maayo dhiskootiga ma qabanaa mise filimka ma qabanaa xaggeen waktiga kusoo dillaa marka aan kubad iska daawano tv-ga inoo shid maanto dhan uu v hoos galgasho uno kolla kaa ka rog laba boqoloo jannal kolla kaa ka rog meel wiil yari boodboodayo oo heesayo ama mid caag loo buufiyo kubad eryaya ama wuxuun inuu eego nicmadii uu haystay ayaa qofkii ula muuqatay dhib waktigii nicmu ahaa nicmo aad wax ku barato aada ku shaqaysato aad wax ku qabsato aad dad ku noqoto aada ku korto hadday iyadu dhib kugu noqoto ay noqoto dhibtii laga takhallusayey waarsaan u gallaa seexo diinaha isa saar kolba isa sii dad wuxuu rabaa inuu labaatan saacadood hurdo wakti badan inuu hurdaa buu doonaya waayo waa fasax buu ku leeyahy wuxuu rabaa waktiga meeluu ku dilo inuu soo boodboodo meelaha tagoo ku dilo war waxaana aad dilaysaa waa cimrigaagii hadda cimrigii kuu tirsanaa imika hadii lagu idhaa naftaa lagaa qabto waxaad ohanaya ilaah waxa laygu daro saaciga ma aha Eh, wa lagu daro markii lagugu darayna waxad ku leedahay xaggaanu qasbina markii lagugu daray iminka haddii la idhaha nafta halaydinka wada qabto wada argagixi lahayd qof oaawani ah, anugu inugu filan noolaadayaa iska dhinto waa yarihi hadii la idhaha nafta halaydinka qabto may baynu odhan lahayn ilaahay wuxuuna inoo saa'idiyo laakiin marka laguu saayidiyey ee in lagugu daray haddaad waxaad ku qabataba garan weydo oo intaad soo toostan oad tidhahda niyo waktigiibaa batay maxaynu ku dilnaa inamada meelaha iska soo warwareegnay kubad soo cayaar aan waxaan soo samayno entertainment iyo music iyo wax lagu dilo la raadiyo hiya almashkila idan dhibaatadan waxaa labaad ee aan sawirayaa dhibaatadii koowaad waxaynu nihi waa mas-uuliyaddii aynan dareemin dhibaatada labaad ee aan sawiraya waxa weeyaan waqtigii nimcada ahaa jaaniskii ilaahayna siiyey ee ina nooleeyey ee aynu haysanay ayaa inoola muuqday dhib oo aynu rabnaa inaynu ka takhalusno isagii baynuu raadinaynaa wax lagu rido waa mashkilad xal u baahan xalku waxa weeyaan inaad brogramid noqoto qofku jadwal nololeed inuu leeyahy wakti wax akriyo wakti uu seexdo wakti uu soo jeedo wakti wax barto wax baadho inaad noloshaadu jadwal leeday inaad isku daydo hurdo intaad yarayn karta inaad yarayso inaad isku daydo entertainment waxa waktiga lagu lumiyo intaad yarayn karto inaad yarayso inuu kaa noqdo un mar aad wixii kaloo dhan caajistay inaad ku soo yaro baraarugto yani haddaa imika maanta o dhan wax akhriyo akhriyo akhriyo waxa laga yaabaa saddex saacadood markaan maraya inaan daalo waxaan u baahnay nus saacaan iska yaro nasto fadhiyo iska shaashaayo saaxiibkii la sheekaysto warramo laakiin nus saacani wuxuu isiinayaa inaan dib abitite ugu helo waa abitizer inaan dib ugu helo shahiya yacni dib inaan u isticmaali karo haddana mar kale ama wax akhriska ama waxqabad kale walidaalika waxaan leenahay dhibtu wuxuu ka yimi waktigii baan lahayn brogramid waktiga xisaabso oo brogram u samee oo ha noqdo ra-sumaalka maanta haddaad waxoogaa lacaga intaad soo hesho ay suuqa kaaga soo lunto ka waran madaxaad maanta o dhan isqaban lahay shan kun oo shilin oo shan kun oo karown aan maanta bangiga kala soo baxay ayuu maalka markaa marayay shandadu maasiri ku rido jeebkaan la waayo waad murugaysantay shanta kuna karawne imise saacadood baa lagu shaqeeyaa haddaynu dhahno miskiin baad ahayd oo boqol karawnaad ku shaqaynaysa imisey noqonaysaa ya konton saacadood konton saacadood oo imise maalmood ya waa laba maalmood ba sideed iyo afartan saacadood ah laba maalmood haddaad iska boodboodo hurdo oad waxbaba qabanin inaad wax khasaartay ma moodeysaa marka lacagta loo bedelo haddaa maxaad u moodeysaa inaad wax khasaartay labadan maalmood iyo shantan kun baa markaad halkan joogto isku qiimo ah sideed iyo afartanka saacadood iyo shantan kun waa isku qiimo markaad eh, sideed iyo afartanka saacadood intaad shaqo kusoo qabatay aada lacag kusoo qaadatay way kula buuratay shan kun bay kuugu muuqatay sideed afartankii saacadood aad soo shaqaysay shan kunoo karownay noqdeen lacag buuran bay kula tay lacagtaasi inay lunto calahaysaa laakiin sideed iyo afartankaa saacadoodba adigoo meel iska fadhiya inay dhammaadaan uma aragtid in wax kaa lumay waxaan taa uga jeedaa waktiga inaad dareentaan weliba waktigaad dhalinyarada ti waa waktigaad wax weli qaban karto markaad konton jir soo gaadho waktigaaga waxaad ka dhalin kartaa uu iska yaryi waktigaaga keligaa ma lihidoo dad baa kula leh awowbaad noqonaysaa caruur baa kula loo kuwaad awow ahayd baa kula loo reero oo xidhiidh oo dadanoo kumaan kun qof baa kula wadaaga saacadahan yaraad haysa lakiin markaad dhalinyaro wata cidina kulama laha adaa iska wada wata waktigaaga caruurna kaama daba ooyeyso cid kalena kuguma mashquul ahaa adaa waktigaaga leh adigay tahay inaad isticmaasho idan firaaqadu dhallinyaronimada firaaqadeedu waa waxaan dib loo soo helaynin waa waxay gabayadu iyo udabadu intay qayliyaan layta shabaaba yacuudu yowma faakhbirhu bima facala lmushiibu ay ku gabyaan waryaa dhallinyaronimadii maalinuu soo celiya de waxay badayaan uga sheekeeya buu leeyahi waxaan idin leeyahay markaa firaaqa waktiga ka faa'iideeya waxaa ka mida baan leeyay waxaa isku dayaya maadaama waktigu cidhiidhi iska yahay inaan idintaataabsiyo waxyaaba aan badnayn waxaa ka mid a caqabaadka dhallinyarada gaar ahaan dhalinyarada galbeedka joogta haysta ee shubahaad shubha shubhadu waa shaygoo lagaa lalabo lagaa qaso min atashbiih ayay asalku kelima uu ka yimi ashabah labadii shay oo xaq iyo baadilkii aad kala garan weydo isaga kaa ekaada shubhadu waa maxay halkan marka aynu joogno waxaynu la nool lahay dad bini aadamnimada iyo waxyaabaha qaarkood aan wadaagno laakiin qiyamka valuga iyo sida loo qiimeeyo aynan wadaagin aynu ku kala gedisanay wax badanoo iyagoo ay wanaag u yaqaanin inaga agteenna xumo ka qoran wax inaga wanaag loo yaqaano agteennana iyaga aftooda aan qiimo badan lahayn waxaynu la noolay dadkaasi nidaam bay u nool yihiin muasasaata muasasa ururo muasasaadkaasi waa muasasaad ku khabiira waxoodaasi say dadka ugu gudbiyaan waxoodiina wax adiga ku anfacaya ma adiga maanta shubha kugu socota shubhadu maxay kaaga socotaa wixii aad aaminsanayd damiirkaaga iyo qalbigaaga iyo wixii aad maqlaysay way way isku xuqbayaan mantoo dhan waad fakeraysaa iskuulkaad tagtay jaamacaddaad tagtay tvgaad degeysatay raadiyogaad degeysatay jariidadaad akhriday aaraadan iyo afkaartan ku qoran iyo wixii aad rumaysnayd way iskhilaafsan yihiin bal e way iska hor imanayaan dumarnimada waxaad ka rumaysnayd maraday haweenku huwadaan waxaad ka rumaysnayd tacadudu zawjaad guurka badan waxaad ka rumaysnayd eh, dhaqaale waxaad ka rumaysnayd adduun sidaad u arkaysay aakhiro sidaad u arkaysay ilaahay sidaad u arkaysay alle sidaad u rumaysnayd eh, dhaqanka iyo akhlaaqda saad u rumaysnayd xushmadda sidaad u arkaysay iyo waxaan la sheegay o dhan way is wada khilaafsan yihin shubahaadku waa dhib shubahaadkaasi mar qudha lagu wada sheegi maayo laguma laha diinta ka baxa ma dhaqankaaga ka baxa ma kaljarkaaga ka gur cidina kuma laha laakiin maalinba midh baa lagu sheegaya waxaagii khilaafsan midhba midh buu ku taxmaya wuu ku taxmaya wuu ku taxmaya wuu ku taxmaya ilaa ad buuxsantid shubhada maxaa celiya cilmaa celiya maskaxdu waa angalka wax laga sawiro waa qaabka wax loo tusiyo maskaxdu waa cidda waxu sheegtay iyo feedbackeeda xataa waxa ra'yiga dhaaf isaga masale aaraa iyo ra'yo daaye waxa taanjabulkee la taabtaa lagugu qaldi karaa ma u malaynaysaa haddaan idin tusaya waraaq yar duuduuba sooma fadhidaa waraaqama haysataan waraaq yar sidaa waxaad samaysaa waraaq yar waraaq sidaa dheh sidaa intaad usto sacabkaaga saar qofka kugu xigee saaxiibkaaya labadiisa afarood qabo isweydaari sidaa dheh saaxiibkaa sii jeesa dheh isagoo sii jeeda labada afaroodoo isweydaarsan waraaqdaa saaroo caynkaa dheh waa imsa dheh waa labuu ku odhanaya ku day waa halkaa waraaqa halkaa waraaqa qure aan hayo waraaqda qura maaha aha intaad halkaa saarto oad labadiisa afarood sidaa isu weydaariso qura sii jeesa dhoo dabeetana sidaa u saar waa imse waraaqood dheh waa imse dheh waa lagu markuu ugu yaryo ku odhanaya waayo maskaxda markay neerfuhu caynkan yahay u sidaa ugu sheego waa sidii saxa ahayd waa dhankay ka taqaanay ood buu odhanaya haddii laysu weydaariyo laba aan isku mar wax taaban jirin baa isku mar wax taabanaya dabeetana waa labay sheegayaan waayo labadaasi labadaa dhan isku mar wax ma taabtaan naajara lisaa ilaahay ugu tala si aan bayiino isku mar ma wax wada taaban karaan laba aan isku mar wax taaban baad isku mar wax taabsiisay dabeetana waxaad odhanaysaa waa laba idan qadaadka fikrigaahi way kasii sii khatarsan yihin kuwankani waa material baan ku tusay qadaayaadka fikrigii waa angalka lagaa tuso waa fishanka angalka wax lagaa tusabaad wax ka arki kartaa walidaalik shubahaadku shubahaadku dhibtooda ay leeyihin maadaama ay dhibtooda leeyihiin waxa daawada u ah dhaqankaaga diintaada caqiidadaada waxaad rumaysnayd ma difaaci kartid haddii aanad aqoon lahayn insaanku waxa uu isku difaaca waa silaaxa dhabta ahi waa alcilmi الnaafic silaaxa dhabta ahi waa maxay waa alcilmi الnaafic waa cilmi waxtara haddii aad diintaada ka daba go-an tahay oo aad waxba ka ogeyn intii dee hooyi aabbayaad ka maqmaqashay iyo meelaha soomaalida joogtay iyo kutarkutaanta intii aynu ku dhegdhegaysanay mooyaane haddii aanad si rasmiya diintaada wax uga ogeyn inaad luntaa aad bay u fududday waayo angalkanoo quraad wax ka arkaysa hays odhanin waad maskax badantay gaaladuba maskax badanyi ila waa bini aadamku la mid eh bini aadam aan maskax badnayn baa jira bini aadamku aqbiye ma aha taa ku saaran oo kalaa saaran maxay u lumeen waxay u lumeen angal qaldan baa wax laga tusay ama se waxaanay helin jaaniskii xaqiiqada loogu sharxi lahaa ama se masaalix ay leeyihin bay ka door bideen oo isagoo xaqa arkayo ogaan u diidaya laakiin inta xaqa ogaan u diidda waa fiada yaree wax ku haysatee mujtamac weynuhu wuu qaadan lahaa wuxuu se u qaadan waaye xaqiiqadan baan loo soo bandhigin ama se si qaldan baa loogu soo bandhigay ninka norwijiga marka la dhaha muslim ka warran waxaa laga yaaba maanta uun dee nin dhigii cabo dadka laayo oo aan lala noolaan karin oo caynkaas inuu saa ka rumaysan yahi kitaabka islaam ka warran hadi la dhaha kitaab teroriso caynkaas inuu ka rumaysan waayo intaasaa ka soo gaadha wax macluuma ah intii ka gaadhayna akhطaa muslimiin samaysay gafaf dad muslimiini galanoo meel ay ka sameeyeenna waa loo sharxay eeg halkaana waa kuwa waxa ka sameeyey halkaana waa kuwa waxa ka sameeyey intaa markii la daray xaqiiqada saasuu mooday waxa markaa muhimkii wuxuu yahay mu'asasaad baa ku dhex nooshiin dad eges beertisi khubaro ahi ay dejiyeen waxooda tanoo ku talagaleen inuu adiga kugu hanto oo uu soo saaro qof waxan uu rabo rumaysanay inuu soo baxo adigu markaa laba mid umaad noqon inaad wixii uu rumaysnaa raacdid iyo inaad isna ka shakidid wixii aad haysatana ka shakidid wax walbana ka shakidid qofun iska shakisano meelihiisaas ka jooga aad noqotid ilan waxaanaad haysata daliilkiisii maad baranin oo garan maysid sida daraaddeed laba mid unbaad noqonaysaa qof israa wallahi waxaanay sheegayaan baa saxanoo toosanoo xaggooda u durduriya iyo mid wax walba ka shakiya oo wixii diin laga sheegaba ka murma dhallinyarada waxay isaga badan yahin datana waxaas haddii saa la ydhaha maxaa dhacaya kan iyo kan maxaa su-aalunbu wax walba ka taagan yahay maxay caynkaa caynkaasi u noqota waayo su-aalihiisa kan wax ka jawaabo usuula muu helin sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhibtiina idin haysata waxaa ka mid a ah. kaljariyo diintiinnii waa ka soo fuqdeen mid kalea ku dhex nooshin kan kalea ku dhex nooshinna wuxuu rabaa mid kale inuu idinka dhaadhiciyo waxaa iskaga difaacdaan oo ugu jawaabtaanna ma haysataan marka waa lumaysaan weliba dhibta sii taagan waxaa ka mid ah dhibta luqada waxa aan sheegayo iminka waxaan rumaysnahay haddaa boqol kiiba konton iga fahamtaan inaa faa'iideen anigoo isla af soomaali ku hadal oo jilci oo ha ku gartaan haddana waxaan isleeyahay haddaa boqol kiiba konton fahamtaan wax badan baa iga fahamteen waayo anugu luqadii geel iyo ariga lagu raaci jiraan kusoo koray taasaan garanayaa idina kiina ugu fiicani luqada beriska lagu iibsado ama wax lagu gato ama iga baydh lagu yidhaahdu yaqaana soomaaliga ah waa intaan anigu norwijiga ka aqaano dukaanka wax iga iibiyo imisa baaqiga isoo hadhay iyo taxiga isug waa luqada wax lagu kala iibsado laakiin tooda adabka waxba kama aqaano walidaalika waxaa adag communicationkeeniiba waxaa adag sidii aan wax idinka dhaadhicin lahaa afkii aynu isku afgaran lahay xataa dhalintiina inta badanee masaajidka timaada wadaadkaa kitaabka masaajidkaa ka akrinayo inan yaroo aan dhalaan ku idhaa baynakeen mutamarka tagne af carabiga iyo af soomaaliga afka laysu geliyaa baan waxba ka garan maayo bay u tidhi yani waa xaqiiqa dhibtu markaa waxay tahay cilmigiina waxay idinka hortaagan baariyarkan kale teedkan ah ciddii soomaaliya ka timi iyo sidatay isgaafgaran weyde dariiqo kaloo u martaana waa la-din weliba idinka waxaa idinka nasiib roon ku ooga meelaha af ingiriisiga lagaga hadlo ayaan isleeyahy waayo literature islaami oo af ingiriisi ku qoran bay calalaqal helayaan baraadarkooda ha iska yidhaahdaan laakiin baraadar af ingiriisi oo eh, eh, ku qoran literature ingiriisi oo islaam ah oo uu qofku calalo qal akhriyi kara buu helaya waxaa laga yaabaa meelaha ingiriiska lagaga helo luqada mujtamacu inta badan iskaga hadasho maca muslimkii yimi inay tahay maxay luqadaasi e, af ingiriisiga oo wax laysugu sharxi karo laakiin tan intii timi luqadoodii waa taa wax lagu iibsado iyaga wadaadada mid baan leey war meeshan afka lagaga hadlo si fiican u bartaan leey dadkan ku dhiirigelin si wanaagsan loo barto daan laga tegaynin de dhalinyarada waxaan u tilmaamaya markaa idinkana si fiican diintiina u fahmi maysaan ilaa yaa luqada carbeed barataan luqada carbeed inaad barataanna wax weyn maaha waa laga yaabaa masaajidka sida loo dhigo alif dhe ba dhe inaad dhaafiba weydo alifkaa iyo ba-da si aanad wax badan ka qaadin laakiin waxaa idinkula talinayaa kolley intiinan tiinajriska ama roonroon inaad koora soo qaadataan alluga alcarabiya ligayri naadiqiina biha luqada carabeed ee loogu talagalay dadka aan asalka carabta ahayn suuriya masar suudaan yeman lebnaan sacuudi kuwait wuxuba waa bixiyaan jaamacaad baa bixiya macaahid baa bixiya scholarship baa lagu helaa haddaan scholarship helin lacagtaadaad kusoo baran karaysaa adaa tegaya class baa la samayn karaa waxaa la odhan karaa reer norway masaajidku ama caynkane ha abaabulaan macalin baa la keeni karaa aad bixinaysaan kharashkiisa idinkaa classkiinao dhan laydin diri karaa masr lix bilood suuriya lix bilood waxaad imanaysa adigoo lugada carbeed si fiican u yaqaana waa taa un maantaba qofku markuu yimaado hadduu qof wax qori jira wax akhriyi jira iyo waxoogaa garanayo waxaa loo diraa un oslo university buu tagayo trin one iyo trin two iyo trin tre buu qaataa dabeetana muxuu noqdaa qof af norwijiga si fiican u fahmaya af carabina baritaan wax weyn oo cirka ka soo dhacay oo adag maaha dadku wuxuu isku haystaa waxaa lama baran kara carabigu inuu yey oo dhagxan saaran tahay ma aha masaladaa aad baan idinkula talinaya masaladaa aad baan idinkula talinaya inaad lix bilood haddaad jaamacad dhiganaysay xidhatid haddaad iskandari ka baxda ay joojisatid haddaad lix bilood inaad joojisaa wax weyn maaha waa lix bilood oo haqaafo kaliya lanwaj kale iyo aqoon kale ay kuu soo koronay waa lix biloodoo hadhow islaamnimadaadi aad si fiican u fahmi karto kitaab iyo sunna wuxuu ku qoraa waa lix biloodoo hadhow adigu aad wax baadhi karto oo aqoontaadii islaameed aad baaran karto waa lix biloodoo noloshaada mustaqbalkeeda difaaci kara ilan awal dadka soomaaliya jooga af soomaaliya ku hadli jirna af soomaliyan wax ugu gudbin jirno af soomaaligaasaan isku fahmi jirnay tii ma jirto madaarista iskuulladay soo dhiganayaan waxoogaa carabiya ku soo dhigan jireenoo intaasa wax loogu sii dari jiray tii ma jirto maanta in badanoo halkan fadhidiyo norwijuga af carabiga isku meel bay ka joogaan isku meel bay ka joogaan waayo baanhagahaasu galay qofkii iskuulkaasu ka baxay secondarygaasu ka baxay saasuu soo baxay luqa carbeed sidii habrihii hawdka joogay buu faatixada korka ka haya ku tukadaa salaamaheenii hawdku dee faatixadunbaa la qaybsin jiro salaada ku tukan jira markaa ka fiicnaada laga midi sidii islaamihii hawdkuunbuu faatixada korka ka hayaa marka faatixo korka laga haya lagu tukadaa dee faatixo korka laga hayo quri ku difaaci mayso masaladaana waxaan idin leeyahay waxaan maskaxdiina ka guuxaya ee su-aal ah jawaabteedu waa wada xaqiiqo jirto ilaahay baa wuxuu leeyahy qur-aankan shay kagama tegin ilaa iyo waa laga jawaaba wax aad u baahantahy oo aanu ka jawaabayni ma jiro laakiin de intuu kitaabka aayadi soo boodo ku odhamaysa anaa jawaabtiiya ah. ee waxaad u baahan tahay inaad adugu akhrido o fahmi kartid oo jawaabtii kala soo bixi kartid ama cid fahamtay oo akhriday oo ka soo saartay kitaabkiisii ama buuggiisii ama maqaalkiisii ama literaturkiisii aada akhridid markaasaad mashaakilkan ka dawoobaysaa sidaa awgeed waxaan idin leeyahay masaa'ilka cilmigaana waxaynu u baahanay inaynu diinta dhab u fahmno dhabna u fahmi mayno haddayna koorsooyinka luga alcarabiya qaadanin koorsooyinkaasina diintiinay ka mid yihiina qaata haadi haaniya xabadda saddexaad midna waan ku darayaa taa hore shubahaadka waxaa la yidhaahda shakiga qofka ku abuura ilaahayna baryadiisa ku dara shayطaanku o la yska naaro oo ilaahay la baryo habeenkii inta la kaco ilaahay la baryaa ilaahay qalbigu gacantiisu ku jiraayo wuu caddayn karaa quluubta bini aadamku bayna usbucayni min asaabic الraxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa haddaad ilaahay si dhabo intaad habeenkii salaad u kacdo ilaahay weydiisatay ilaahay inuu ku sugo oo diintiisa kugu sugo oo aanad ka inxiraafin oo ka weecanin alle waa ku sugaya taana waxaan idin leeyahy tijaabiya iyana waa masalo kale eh mushkiladda shanaad ama caqabada shanaad meelaa meelaha weeyaan cadam اlmas-uuliya iyo alfiraaq iyo ashubahaat ta afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan ashahawaat qofku markuu dhalinyaro yahay jidhkiisiibaa soo dhismaya markuu soo dhismo baahiyihiisaa soo badanaya meel waloo cod meel waloo jidhkiisa ka midiba way koraysaa koritaankaasi wuxuu ku gaadhayaa inuu qaan gaadho ninku inuu ninnimo dareemo inantuna inay inannimo dareento wuu sii korayaa wuxuu ku gaadhayaa ninku inuu bislaado inantuna inay bislaato uu sii koraya wuxuu gaadhayaa qofku xad marka dambe uu dib u soo noqdo oo hoos u soo noqdo dhalinyaronimadu marka waa xadkii la koraya bislaanshihiisa xaggiisa loo sii wada socday idan shahwatu nafs marka hore waa mushkilad mashaakilka bini aadamka ka mid a ah. waa mushkilad ilaahay ku tala inuu inagu itixaamo haddii ay shahwadba laynagu abuuri lahayn soo wada malaaiguna iskamayna noqoneen de malaigtaan waxba doonini halkeeda iska fadhida iska tasbiixsataa haddaanad waxbaba dareemaynin dee malag baad noqon lahay iska tasbiixsado alkaa ka haya laakiin akhlaaqiyaadku waxay ku yimaadaan baa la yidhaahdaa qofkani wuu akhlaaq fiican yey iyo wuu akhlaaq xun yah waxa udhaxaysa in la itixaamo inuu galo mandiqo imtixaana oo markaas siduu u adeegsaday waxay idhaahdaan qofka imtixaankiisu saddex shayba wuuba xoriyad buu u baahan yahy inuu haysto qofku qudrau u baahan yahay awood iyo istiaaca mucaanaa buu u baahan yahy bay idhahdeen waxaan wax caqabo laga gudbi kara inay tahay inuu dareemi karo intaa markay dhacdo ama wuu gudbi ama wuu wuu dhici oo wuu hooban inaad gudubtaa ma fududa inaad gudubtaa ashyaa badan bay u baahantay inaad muslim dhaba noqotaa bay u baahantay labo inaad ilaahay ku xidhantaa bay u baahantay oo aad ilaahay xasuusatid wax kastaba oo xumahan iyo nafti iyo shayطaan markay kuu sheekeeyaan alle aada xasuusatid oo cadaabkii kuu muuqdo oo jannada la waayayaa intay leegtay aad tasawurtid oo aakhira kuu muuqato oo aan doonistan yare nafta quri kuu muuqan iyo macmacaanka inay kaa doonaysa kaasi waa shay muhima oo qofka in lagu koriya u baahantay wuxuu u baahan yahay in qofka xishoodka lagu soo koriyo inantu inay xishoodnimada inannimo ku korto haddaanay xishood ku soo korin afka wax walba waa iskaga ballaadhinaysaa dabeetana hungurigu waa bilaabmaya inanku haddaanu xishood ku soo korin sheekada koowaad baaba la isku fahmaya laakiin haddii xishood lagu soo koro waxay noqonaysaa muddo in wax dahaadhnaadaan ama daboolnaadaan waxaan leenahay waxaa ka mid ah in guurka la fudaydiyo oo inan iyo inan ciddii guursan kartaa ay guursadaan si xalaal ay u guursadaan guurku ceeb maaha gabadh weyn iyo gabadh yar inan weyn iyo inan yar mid la guursada toona ceeb maaha bini aadam inuu isu baahan yahay waa la wada ogsoon yahay ama ha yaraada ama ha weynaado inuu isu wada baahanya waa la ogsoonyahy dhaqanka aynu halkan ka baranay runtii dhaqan qurux badan ma aha dhaqanka odhanaya laba isku da-a isguursato waa dhaqan waalan laba un isku da war labadii laysu calfaa isguursata labadii kala heshaa isguursata labadii nolol wadaagi kartaa isguursata age wise qasab maaha sidaa awgeed guurku inuu fududaado nin weyn iyo nin yar inan weyn iyo inan yar miduu doonaba hadee guudku inuu fududaado qof kasta oo guursan karaa inuu guursadaa waa maطlab sharciya si uu naftiisana u dhowro mujtamacana ilmo xalaala ugu soo kordhiyo sida awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yihi yaa macshar الshabaab man istaطaaca minkum ulba'a falyatazawaj waa xadiida in badan maqli jirteen war dhalin yaroo ninkii guursan karooba guursa buu nebigu yihi idan guurka in la dedejiyo yaraanta lagu guursadaa fiican ka labaad dhowrsoonida in la ilaaliyaa fiican dhowrsoonidu dhalinyarada wax waliba oo ka dhacaan nin dhalinyaro saxaabiya nebiga u yimi wuxuu yihi ilahay rasuulkiisiiyo anigu adkaysan kari waaye marka anigu waxaan doonayaa in zinada lay ogolaado buu yidhi idigu maxaa odhan lahayd nebi maxamed oo meel fadhiya intuu nin dhalinyaro isaga yimaado oo saxaabadii la fadhido dadkii la fadhiyaan ayuu intuu isaga yimi u yihi ilahay rasuulkiisiiyo anigu adkaysan kari waaye aniga xadhiga halaga furo halaga ogolaado zinada saxaabadii agta joogtaa ku qaylisay ha ku qaylinina buu yidhi soo dhawoobu ku yidhi odno ii soo dhawoobu ku yidhi nebigu wuu soo dhowaaday wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo su-aaluu weydiiyey su-aalo tilmaamaya qofku inuu dareemo mas-uuliyadi inay bulshada iyo mujtamaca ka saarantay wuxuu hi waxaan ku weydiiyo hooyadaa ma la jeclaan lahayd in hooyadaa laga zinaysto oo nin kale ka zinaysto ma jeclaan lahayd may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu yihi dumar kalena qaar bay hooyooyin u yihin hooyana jecla walaashaa ma la jeclaan lahayd buu ku yidhi ininka haysto ka zinaysto may buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo taa ma ogoli wuxuu ku yidhi dumar kalena rag bay walaalo u yihin oo ma jecla inantaad adigu dhashay gabadhaada aad adigu dhashay ma jeclaan lahayd buu nebigu yidhi in laga zinaysto may buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo taana cidna uma ogoli dee gabdhaa kalena rag baa dhalay buu nebigu yihi o iyana ma jecla in laga sinaysto habar yartaa buu ku yihi ma rabtaa in laga sinaysto eedadaa ma rabtaa in laga sinaysto wixii dumar ku weeraraa ee uu ilaashanaya ee uu ceebta la rabin dumar baa jira aanaad ceebta la rabin walaasha hooyada inantaad dhashay habaryarta eedada dumarkaa kugu weeraaran ee caarkaaga ah ceebtoodu iyadoo lagu sarsaray ka daran mar in ceeb laga soo sheego saa daraaddeed nebigu wuxuu leeyahy kuwa in qola kaxaysatoo rag iska fuulo ma jecesha may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dee haddaba kuwaasina dad bay u yihiin intaa adiga ay kuu yihin bay rag kale u yihiine nabadgeli buu ku yidhi nebigu intu soo dhaweeyo laab gacanta ka saaray ayuu dabeetana u duceeyey oo ku yidhi allahuma xafi farja ilaahay ow kan farjigiisa u dhow oo dembigiisa dhaaf waxaa la yidhi gabar dambeba sidaa uma egin iska dhaaf maxaan uga jeedaa kow marka hore waxaa ka fakertaan inanka soomaaliyeed walaashan soomaaliyeed aad xumaynayso walaashaa un ka soo qaad tii ku dhaatay hooyadaa dhashay idan mas-uuliyad baad dareemaysaa inay mujtamaca kaa saarantay inanta soomaaliyeed inanka xumaynayso inay mas-uuliyad dareento mujtamaca ka saaran taasi waxay keenaysaa qofku mas-uuliyadda uu dareemayo inuu ilaaliyo sida awgeed buu nebigu wuxuu aada u ammaanay ina rabbaka layacjab lishaabi laa sabwata lahu buu nebigu yidhi ilaahay wuxuu la yaabaa buu nebigu yidhi ninka dhallinyarada ah ee aan sabw ahayn sabwadu waa mayl ila alhawa aan xaggaa dumarka aadka ugu jirjilicsanayn xaggaa eegin sabwa waa ficlu mara qofka dhallinyarada ee aan sabwa faclan qurabaa mar qura xagga dumarka u janjeedhaynin ee dhowrsoon sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkiisii saxiixa wuxuu ku tilmaamayey toddobada maalinta qiyaamee carshuraxmaanka hadhsada maalinta qiyaamaha ee dadku wada qaawanyey ee cadceedu dhowdahay ee meeshu kulushahay ee qof walba dhididkiisu hafiyey ee naftu dadka isugu wada timaada ee qof waliba yaa nafsi yaa nafsi uu taagan yahay ayaa sariirta boqortooyada ee alle subxaana wa tacaala carshigiisa carshigaa hadhkiisa dad gaara baa la yidhahdaa idinku hooskaa harsada qiyaamaha dad gaara baa meeshaa la hadhsiiyaa dadkaa gaarkaa waxaa ka mid a ah imaam madaxweyne ummadda u cadaalad sameeyey qofka labaad wuxuu nebigu ka dhigay qof dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku koray oo yacni xumaha ka dheeraaday qofka saddexaad wuxuu ka dhigay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qof mu'minoo qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahy yacni salaadiba salaadbiso aan salaadba ka tegin qofka afraadba wuxuu nebigu ku tilmaamay inuu yahay laba qof oo ilaahay dartiisu jeclaaday aan wax kale isu keenine waxa isu keenay uu yahay kalgacal ilaahay dartaa isku xidhiidhinayaan ilaahay dartiina u kala taga ka ku xiga wuxuu nebigu ka dhigay warajulu dacathu imra'atu daatu mansibin wa jamaal nimay u yeedhay gabadh reer la yaqaan ka dhalatay quruxna leh ama mansab sare haysata wasiir iyo madaxweye yacnii gabadh meel sare joogta quruxna u dhan tahay yacni dumarka maxaynu u naqaanaa loogu jacayl badan yihin gabadh reer ladan oo la garanayo macruufa ka dhalatay khilqadeed iyo abuurkeeduna aada u qurux badan yahay intaa waxa raacda dee diinteeduna wanaagsan tahay laakiin dee halkan xumaan laga warramayaa ee diintu meeshama taallo markaa gabadh qurux iyo reerba ka dhalatay oo tidhi war balrakeen caawa wada casho tagne oo uu leeya inaa ilaahay baan ka baqaya iga tago ilaahay uu ka baqayo uu diidan yahay qofkaasi ama inan wiil dee reer ka dhashay oo qurux badan uu yidhi nacaawa reerka iskaga kaale inaa ku casho geynayo tihi waar orod gurigiina qabo kayadaanu ka cashaynaynaay idan inantaa diiday inay ninkaasi raacdo ama inankaasi diiday inuu ninkaasi raaco waxay ka mid yihiin toddobada maalinta qiyaame carshiga alle hadhsada waa manzilo aada u weyn ka toddobaa nebigu ka dhigayey qof sadaqo baxsaday kii lixaad oo gacantiisa midig waxay bixinayso ogaanin yacni waa nimaan lacagta u aaba yeelin xumaha uguma aaba yeelayo waxaan ugu aaba yeelaynin wanaagga kan si kan wax ka bixi kan wax u dir kan sadaqaadkiisa baxsanaya qofka toddobaadna wuxuu nebigu ku tilmaamay qof intuu ilaahay dartiisu taagay ooyey cibaado alla caabudayo subxaana wa tacaala waxaan leeyahay marka mushkiladani waa mushkilo adag weliba waa mushkilo adag marka la joogo dhul dhibaataysan dhul rag iyo dumarba la qaawanyey oo t v gu qaawanyey oo jiradada qaawantay oo iskuulka kalaaska tegaysa la qaawanyey oo suuqa kuwaad ugu imanaysa afka iskula jiraan oo tara iskula jiro oo meel walba dhibi ka taagan tahay waa qof ku dhex nool runtii meel aan fududayn yani waxaa kala jira maruu qofku dareenkiisa xukumo iyo mar xataa dareenkiisa xoog badan karo haddii matalan marka hore aad soo badheedho tidhaahdo filim falmaanta xunxumaan daawanaya anigu iska dhagaxbaanoo waxba ma dareemo waa iska daawadaa una dhuhun baan ku egeegaa haddaad tidhaahdo miyey runta run maaha filim xun baan shidaya waa iska egeegeynaa un laakiin waxba dareemi maayo run maaha idan qofku meesha xun inuu ka fogaadaabaa marka hore habboon intuu ka dheeraan karo inuu ka dheeraado bi nadiifa inuu tago mujtamac nadiifa inuu la dhaqmo noloshiisa inta dad wanaagsan inuu la qaato inanta muslimadda hablo kaloo muslimadoo wanaagsan inay la dhaqanto inanka muslimkii inamo kaloo muslimiinoo wanaagsan inuu la dhaqmo inuu masaajidka ku xidhmo inuu meelaha cibaadada ku xidhmo in dadka khayrka ugu yeedhayo ku xidhmo si uu uga fogaado ciddan sharka ugu yeedhaysa inuu naftiisa kontaroolo ilaaliyo ilaahayna wuxuu leeyahy walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih masaladan guurka iyo ku saabsan waxaan filaya muxaadaraadkii hore inay ku baxeen oo wax badan laga warramay wax badan anu ka odhan maayo markaa laakiin waxaan leeyahay waa dhib xal leh cidaydin ma laha bini aadam ma tihidine waxaa laydin leeyahay dhibtiina janno ku raadiya jannadu tacab bay u baahan tahy nebigu wuxuu yidhi ilaahay jannadiisu waa qaali waxa qaaligaana dee si fudud layskagama helo shaqa iyo hawl bay u baahan tahay waxa fudude waxa fudude adkaysi buu u baahan yahay hawl buu u baahan yahay shaqu u baahan yahay shaqadaa waxaa ka mid ah inaad dhowrsanaatid oo inankuna inanimadiisa dhowro inantuna inanimadeeda dhowrto guur xalaale mooyaane mashaakilka dhallinyaranimo ee wakhtigan joogaa waa tiro badan yihin ilaa xadkaa nicmadii aynu nidhi wakhtigu dhibaata dad noqotay inkastoo qofka muslimka aanu aqoonba ilaahay leeyahy fa idaa faraqta fansab haddaad soo faariq noqoto cibaadada ku daal baa la yidhi waxa aan tilmaamayaa waxa weeyaan dhib badan baa jirta dhibtaana idinkaa iga aqoon badan oo da idinkaa dareemayaba dhib badan baa jirto ka mid a ah. mujtamac aanad la midab ahayn baad la nooshay mujtamac aanad la dhaqan ahayn baad la nooshay mujtamac aanad la af baad la nooshay adaana minoritygiiya majoritygu wuxuu ku leeyahy de maxaa ku dhigayna soo raac sidaan u egnahay u ekow dhib baa idin haysata markaa in la kala hufo war waxay inoogu yeedhayaan maxaa saxa maxaase qaldan waxaan la inoogu yeedhayo innagu minority baynu nay yar oo meeshan jooga laakiin minority-gan dee majority-ga u yeedhayo integration iyo assimilation iyo waa war bulshada dhex gala baa layna leeyahy bulshada kama karno oo giito kuma noolaan karno qaabuun inaynu u dhex gallaa waa ku qasbannahay laakiin waa inuu noqdaa qaab inaga wanaageenu iyaga u gaadhi karo iyaga wanaagooduna inagayna soo gaadhi karo qaab ah inaynu inagu wanaageenu u gaadho aynu diinta ugu yeedho oo islaamnimada u bandhigno haddaa afka maaha waxaan leeyahay laga bandhigoo quri dhaqankaa ka fiican qofkan gaalkaa marka islaamnimada loo sheegayo inuu kaa dareemo inaad tahay shakhsiyad jirta oo wuxuu ku hadlayaa run tahay wuxuu rumaysanyahay ka run sheegaya qaabku u nooliya u dhaqmaya dadka kale ixtiraamaya aan caayaynin xamanaynin waa gaale cayi ma jirto waa gaale xame ma jirto waa gaale dhoobada ka soo qaad baa jirta meeshan xune ku jiro inaad isaga ka soo qaaddo oo ad wanaagga usoo qaado idan waxaynu u baahan nahay bulsha wax la wadaagaynaa bulshada aynu wax la wadaagayno waxaynu rabnaa wanaageenu inuu gaadho sharkeennana aynu haysanno iyagana waxaynu rabnaa wanaagoodu inuu ina soo gaadho sharkooduna uu noqdo taa macnaheedu waa maxay malakati tamyiiz inay dhisanto malakati tamyiiz malakatu tamyiizku waa maxay waxa wax lagu kala sooco maalan shaygu inuu dahab iyo iyo inaanu dahab hayn bir yaroo cas hadaad hesho inay dahabta iyo inaanay dahab hayn maxaa lagu kala soocaa meel baa la geeya waxbaa lagu shubaa qaar icd yar bay ku shubaanoo ku egeegaan qaar maadooyin kale ku eegaan waxbaa lagu shubaa waxaa hadduu ama la falgalo ama la falgalo ama caynkaasba waxaa la yidhahdaa kaasina waa dahab kaasina dahab maaha idan qaab loo shiila baa jiro oo loo kala garto inuu dahab iyo inaanu dahab ahayn qofka dhalinyarada tajribadiisu waa yarta waayo aragnimada nolosha uu leeyay sanad kastoo jirto waxba kugu kordhaya idan waayo aragnimada nolosha uu leeyay way yartay haddana waxaa la rabaa qofka dhalinyarada ee halkan jooga inuu kala miiri karo waxa saxa iyo waxa qaladka wuxuu qaadanayo iyo wuxuu diidayo malakatu tamyiiz inaad dhistaan ay agtiina ka dhisanto in laydiin yeedhiyo maaha oo aan idin dhaahdo kaasi waa qalad kaasi waa sax kaharraacin laakiin waxaa saxa inaad miisaanka adigu haysato in qawaacidda islaamiga wax lagu bineeyo lagu baro inaad diinta si fiican u fahamtid adigu markaa aad garan kartid kanna waa buushe kanna waa sax inaad tidhaahdid adigu aad kala sooci kartid waxaan leeyahay markaa dhallinyarada waxaa ku yar da-dooda yaraanteeda daraaddeed tajaaribtooda ku yar daraaddeed waxa ku yar wax kala soocah laakiin kulamaa uu qofku aqoontiisa kor u qaado wax badanoo aan ka weyni kala sooci karin buu ka yari kala sooci karaya idan miisaanka wax lagu kala soocana inay yeelataan oo kor u qaadaan baa aada u muhima intaa dabadeed mashaakilaad jiroo dhallinyarada haysato oo meelaha ku gaara baa jira mushkiladda waxbarashada ka mid a ah. waxbarashada markaad wax ku baranayso af aan afkaagii ahayn oo aad ka timi guri aan afkan lagaga hadal oo ay kula soo deristo aabbiyo hooyuhu waxaan lagu soo dhigay inaanay garanayn oo kaa caawin karin ama aanay wakti ku haynin ama gurigiiniba shan caruur oo kale ay joogaan oo adigaba itaa lagu bidayo markaad soo rawaxdo inaad shaqada wax ka qabatida haddana lagaa raba inaad waxbarato waa dhib laakiin dhibta waxaan leeyahay jiddiya lagaga bixi karaa jiddiyadu waa maxay waa si dhaba oo aad ula dhaqantid waxaad baranayso inaad si fiican xisiska u tegtid haddii lagsayalbe a wada qabsan kartaan intiina kan ama jamaacadiina kan ama macalin idin caawiya la heli kara samaysataan idinka dhexdiina haddaa wax iska caawin kartaan ina iska caawisaan waxaa muslimnimada iyo soomaalinimadaba faan u ah inaad dad wax aqoona noqotaan dhibta waxbarashadu qofku markay ka hor timaado had iyo goor derbiga kalu ku dhacaa oo ah in ama xashiishada iibiyo ama suuqa iska galo ama dhulkaa warwareega ama waa marka la dha iskuulka maxaad u qaba iskuulla dooni mayne way soo eryeen macalimiinta akhlaaq xure haddaba hasha ku yara adkaata waxaan kale marsiiyo markay soo yara adkaatay iskuulkii iyo qaabkiisii ayuu riisan kala samaysanayaa oo uu suuqa ku galo qofka si fiican intelligent kasta ahow si kasta u maskax badnow haddaan waxaan si wanaagsan lagaaga dhaadhicin oo cid ku caawisa iyo cid kaloo taageersa aanad helin way ka hor imanaysaa dadkuna adkaysiga wuu kala leeyahy dadka intelligentka badan baana in badanoo ka mida ah ay adkaysan yartay markiiba way soo car hadda waa qof caqli badan laakiin markii hore ama iskuulkii horeanu soo qaadanin ama meel dhexu ka yaro bilaabay ama afka ku yaro adkaaday ama isagaan si wanaagsan waxu soo diyaarin laba saddex sabjig markay ku adkaadaan waa kuwa ugu badane xagga kale u booda masalada tacliinta markaan mar kale ku noqdo dhallinyaroy waxaan aada idinkula talinayaa tacliin dhaba inaa qaadataan in badan oo wadanadan ka mida waxaan arkay dhallinyaro tacliinta ku fiicanba waxay kula taliyaanuun hadhow tumaala noqda qasabadaha iyo kuukinka iyo waxaas irka iskuulgal iyo war waxaas waa sheeko si fiican waxu bara haddaad waxbaran karayso hadday kugu adkaato abcan irka iskuule iyo waxaad ku shaqaysata iyo farsamo baro waa waa cilmi laakiin haddii aad haysato abitaytka inaad wax ka fiican waxan baran karto wax ka roon inaad baran karto weligaa ka hoose ha qaadane ka sare doon ka hoose ha qaadane ka sare doon haddii aad dhibaatooyinka jire waxaa ka mid a ah, waddankan loon baa wax lagu barta dayn shareecada islaamigaana daynta ribada wadataa waa xaaraan hooyada ayoo dhowr iyo soddon jeer u galmooto ayaa ka dembi badan ayay ribadu ka dembi badanta dembi aada u weyn dembi aada u faalxun waxaad u baahantihin deynkaana inay iska ilaalisaan laba mid un yar istaa bendigaaga yar qaado reerkiina iskala noolow weligood baa raashin ku cidhiidha ha ku noqdo iskala cun wixii la helayo waa maalmo ood ka bixi doontaa sita yar intaad qaadato reerkiina iskala noolow hadday kugu sii adkaato waad shaqayn karto sabtiyadii axadaha shaqo daydayo ama saacada meelahaad ka shaqayso kale eego ood ku kabato hadday kugu sii adkaato xidho oo yaro shaqayso simister ama laba simister saacadda xidhato ama iskuulaha shaqo tago intaad sanad si fiican u intaa meel dhigo oo sanad laba kale kaga gudub dhib maaha intaad dembi geli lahayd inaad wan yeer dib u dhacdo ama laba sano dib u dhacda wax weyn maaha halkii saddexdii sane lagaga baxay inaad afar sano kaga baxdo ama shan sano kaga baxda wax weyn maaha laakiin waxaad ka adigoo xor ah aan cidba shilin kugu lahayn iyadoo dayn lagugu leeyey labiyo lixdan jir markaad gaadho weli benshakaaga iyo daba socotaa ribada tani ma go laakiin waxaad ka bixi kartaa adigoo laba sannadood uun eh, lotodkaagii ka yaro dambeeyey sababtuna ay tahay shaqooyinkaad ku eceecatay waxaan uga jeedaa waa dhib wadannada tan idinkaga hor imanaysa laakiin si kastaha idinka hor timaadee adkaysi jiddiya kala hortaga ha noqonin jilicsan oo dee maxaan ugu sameeya wax kale soo heli maayo inuu ooya ha noqonin noloshu oohin lagagama hortago nolosha adkaysaa lagaga hortaga soomaalida waxay dhaha waad baahantay looma bahala cuno mataqaana mahmahda haddaad tidhahdo waad baahantay waraabo qalo ama dalo doofaar qalo saa lama yeelo waad baahantay bahalka looma cuno ee intaad adkaysan kartaa ama isdhowri kartaa la isdhowraa dabcan waxaan ogahay da-daa ku jirtaan inay tahay yurub da-da ugu dhib badan leh xagga dhaqaalaha waayo shaqo fiican laguma ogola hadaad shaqaysa waa laga yaaba in lagu yidhaha fifty percent weeya waxaad shaqaynaysaa waxbarashadii deyn ku qaada bay ku yidhaahdeen lacag fiican cidi ku siin mayso adiguna markan baad nin ismooday ama gabadh ismoodo wax walba aad u baahatay waa mar adigana baahidaadu ay badatay waa waktigaad isleeda aad aada isaga xaragootid oo maryo fiicfiican aata anigu waa isukay mid marada kaan ka xidhaa waayo ismabelihi xaragood laakiin qofka dhalinyaradii wuxuu jecel yahay inuu maxay inuu qaan u muuqdo walidalik baahidaadii baa badanaysa waktigii loogu baahida badnaa ayaa loogu dhaqaalo yaraaday taasaa in badan waxay keentay inuu xashiishadiibiyo ama meel daran ka dhaco ama cararo ama islaantii odago ay yidhaahdaan war naga guuroo biilkana lagu qabsanayaayo meel cidlaa intaa degto dee ilmihii haddii meel cidlaan loo raraysna cidluun buu sii baxay marka qadaayaadka tacliimigaana waxaan idin leeyahay marka hore tacliinta ku dadaala si fiican wax u barta wakti badan geliya marka labaadna waxaan idin leeyahy wax xalaala isku daya wax ku barataan dayn ha u dhowaaninoo ha qaadanina bilaa dayn wax ku barta caqabaadka idinka hor yimaadana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeya yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa nebi yaxyow kitaabka waaad qaadataa baa ilaahay leeyay jiddiya si adag noloshu waa struggle noloshu waa halgan halganka nololeed ha jilcin nolosha weligaa macmacaan haka raadiniyo wax jajabaniyo wax laysla helo waxaa haka dayday nolosha waxaad ku tala gashaa inaad si fiican u waajahdo markaasaad guusha ka gaadhaysa inaad wax akridid wakti yar seexatid wakti badan soo jeedid soo jeed bilaa macnaha aanu noqona soo jeed aad ka faa'iidaysanaysa oo noqdo aadaad iyo adduunkaaga miduun inaad dhisaysid labadaba inaad wada dhisto caqabaadka qaar badan oo kale inaanan sheeg sheegin baan iska jeclay waktigii loo qoondeeyey dariskuna waa gebogebo waxaan ku soo koobayaa markaa qofka dhallinyaradii waa waktiguu ugu xooga badnaa eeyuu noqon nin ugu jileecsanaydeen oo wakhtigaad ugu xooga badnaydeen ee ha u muuqanina wakhtigaa ugu jileecsanaydeen waa wakhtigaa ugu faa'iidada badnaydeen ummadiinna dadkiinna dalkiinna wax walba wakhtigaa ugu faa'iidada badnaydeen yuu idinka dayacmin wakhtigaasi shahawaadka iyo shubahaadkaana iska ilaaliya wallahu aclam biاllahi towfiiq jazaak allahu khayra khayr aljaza sheekh mustafa xaaji ismaaciil muxaadarada iyo waanada qayimka aada usoo gudbisay dhalinyarada oo ah sidii la tilmaamay mustaqbalka ummadda muslimiinta gaar ahaan intan soomaaliyeed ayna horfadhida fadhida wiilaliya gabdho waxaana rajeynaya insha allahu tacaala idinkuna duceyneynaa inaad weelaysaan oo qaadataan waanadii laydin soo gudbiyey waxaana la hubaa intiinana haddaad hagaagtaan oo shiiku warkii macaanaa idin siiyey aada qaadataan inaad idina badbaadaysaan labada daaroodba in fara badan oo kalena insha allahu tacaala aada soo hagaajin kartaan intaan muxaadaradu bilaabin bilaabmin sheekh mustafe waxaan dhalinyarada weydiiyey bal inay soo qoraan dhibaatooyinka khaaska ah iyagu maadaama ay naga ogyihiin ay hayaan ilaa sagaal qodob ayaa waraaqihii ugu badnaa ka yimi xaggooda Eh, waxaad se moodaa in ay dhammaan kusoo wareeganayaan eh, caqabaadkii iyo dhibaatooyinkii aada u sheegtay haddii si aan kor maro dhalinyarada wiilasha u badani waxaa laga dareemayaa qoraalkoodu waxay leeyihiin waxaan haysta dhib ka imaaneysa xagga daroogada iyadoo hadda wiilal iyo gabdhaba aada soomaalida dhalinyarada ay ugu sii badanayaan xataa saddex iyo toban jiro ayaa galay oo iibiya dhibaatada labaad ay ku tilmaamay waxa weeye waxaa suuqa dhallinyarada soomaaliyeed hadda kusoo badanaysa oo caadi weliba ku dhow zinada oo weliba ay leeyihiin qaarkood say soo qoreen waaba laysugu faanaa oo qofku inuu soo zinaystay isaga ayaaba eh, faan ka dhigta eh, qadiyadda saddexaad eh, khamriga ayaa isna bilaabmay oo dhallinyaradu hadda ay aada u cabaan haddaad qaarkood weydiisa waxay idhaahdeen wuxuu ku odhanayaa welwalka iyo dhibta iyo walaacay haya ayuu iga dejinaya waan iskaga baabiinaya eh, qadiyadda afraad eh, iskuullada oo nalaga siiyo ama nalooga dhigo waxyaabo shareecadeena aan waafaqsanan ay ka mid tahay eh, muusig iyo qoobka ciyaar khaasatan iskuullada unqadoomka iyo wixii la halmaala taasoo halkaas ay noqoto bilow inay naga xumaato akhlaaqdii ama ay wax noo dhinto qadiyadda shanaad masaajidda iyo meelaha iimaanka kubciya ama qofka u ilaaliya oo dhalinyarada inteeda badan aanan tegin xidhiidhna aanan la lahayn qadiyadda lixaad waalidiinta oo naga hortaagan markaanu usoo bandhigno qadiyada guurka inkastoo dhalinyarada isku ogeyn qadiyada guurka soo qaadanina laakiin waa khasab inaad soo farabaxsataan oo kusoo dartaan mase xuma waalidiinta oo naga hortaagan qadiyada guurka haddii aada ula timaado eh, wiil eh, kugu xidhaya waxyaabo markaa aan muhiim ahayn haddii aada hooyadaa la tashato ama aada qadiyadda ka wada hadashaanna waxay ku odhanaysaa caqligii norwijiga ama gabadh norwijiyada noqotay ama wiil norwijiya marka waxa weeye isku caqliba ma maahayn isku fekerna maahayn qadiyadda toddobaad eh, maraakista iyo goobaha dacwada ama diinta oo aan na siin ama nagu bixin juhdigii loo baahnaa inna lagu bixiyo iyo dhaqaalihii loo baahnaa inna la geliyo oo aana la gelin ayadana way ka mid tahay waxaa ka mid a ah waxyaabaha kale ay tilmaameen dhalinyarada hadda waxyaabahaan aqoon jireen ka mid tahay qabyaaladda oo kusoo badanaysa taasoo aan u malaynayna bay yidhaahdeen inay guryaha kala yimaadeen khaasatan markii aanu waaweynana guurka la gaadhay laga yaabo gabadha in la yidhaahdo na haddaad guur rabto aniga nin reerkaas hay keenin wiilkana sidoo kale inahaas ayay kusoo ururiyeen dhalinyarada markaanu isla qornay dhalinyarada kale dhibaatooyinka hadda haysta waxaa jirta markaa dhowr su-aalood oo e, runtii ay soo qoreen oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxaanse ka horeysiinayaa laba ogeysiis oo dhalinyarada ay soo gudbiyeen oo muhiimadiisa leh mid wuxuu ku saabsan yahay e, gaarna ku yahay gabdhaha waxaa jirta e, galabnimada arbacada maalin walba masaajidka towfiiq islamic center waxa uu ka dhaca muxaadaro iyo kulan loogu talagalay gabdhaha daayarta ah taas oo ah muxaadarooyin iyo tacliin sidaa awgeed maalin kasta oo arbaco ah saacaddu markay tahay sideed iyo tobanka ilaa labaatanka halkaas waxaa ku diyaara gabdho loogu talagalay inay gabdhaha muxaadaro iyo durusaysiiyaan sidoo kale iskuulka toyan iskuule iyadana waxaan filayaa in muddo ah waxaa laga furay lexayel loogu talagalay ardada in laga caawiyo eh, sida sheekhu tilmaamaya duruusta si ay eh, tacliintooda kor ugu qaadaan waxaanu filayaa ragga ee eh, gacanta ku hayaa iyo gabdhaha gacanta ku hayaaba in diin ahaan iyo akhlaaq ahaan aada iyo aada loogu kalsoon yahay labada ogeysiis marka xaggiina ayay ka yimaadeen insha allahu tacaala waana idiin soo gudbiyey sheekh mustafe waxaad tilmaantay in ama sheegtay rag dhalinyaro ah oo door dhexaadle ka ciyaaray isbedelkii adduunka ka dhacay khaasatan saxaabtii soo ma jiraan haween iyaguna sidoo kale door laxadle ka ciyaaray hadday jiraan mid aba laba ma nooga xusi kartaa bismi waxyaabaha badan lasoo qoray runtii wax badan oo naxdin la ku jira waana wadciga kani wuxuu keenay in da-yar bilaabaysa khamro ama xashiishad ama wax la nooca inta ugu badanna waxay u bilaabeen ama mushkiladaa waxbarasho oo ku adkaatay oo dabeeta ay kasoo dhaceen waxbarashadii wax kaloo ay qabtaana ay garan waayeen oo aan magaaladii shaqo kale looga ogolayn ama wax kaloo income uu kasoo gala uu ku adag yahay waayo dariiqa qura yararka loogu talagalay waa inay wax bartaan haddii aynu sahalo dariiqa waxbarasheed ama mid diinad ha noqoto ama midmaadiya ha noqotee in si fudud loo mari karayo waxaan isleeyahay mashaakil badan oo dhinaca kani uu yaraan lahaa ka labaadna waa haddii diin dadkan lagu dhaqo waa wax naxdin leh qof dhalinyaroo soomaaliyeedoo maanta khamri moodaya inuu eh, dunihii lowsiinayo wuu kugu sii ururinayaa bal wadaa dhammaantood saacaday qofka dunida ka maqnaysiiyaan labaatan saacadood oo dambena wa ka fekersiiyaan laakiin waxaan ku talinayaa waxa weeyaan warintiina ka caafimaad qabta ha ku eegina inamo iyo hablakay doonayaanba ha noqdaane dadka taayirka ka dhacay in laga daba tagoo lasoo jiido wax kastaoo lasoo qaban karo oo lasoo celin karo lasoo celiy midna wada ogsoonaada inan iyo inanba qof kastoo xumaaday ina allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay dembi dhammaantii wuu dhaafaa qofka hadduu tooso inantu si kastoo ay u xumaatay inanku si kastoo uu xumaaday hadduu soo noqdo ilaahay u toobad toobadkeeno ilaahay dembiga wuu dhaafaa qofka mu'minkee toobad dhaba la yimaada waa ka yowmi waladatuhum mushkilada in badan oo dhalinyarada kamid a ah, soomaalida kamid a ah haystaa waxa weeyaan waxay moodayeen qofku hadduu xumaado inaan soobad noqon karin in lasii fogeeyo heblaaya bahasha iibsaaye dabadda usii tuura ama hebel in lasii fogeeyo waxaa leeya yaan lasii fogeynina dadkaas shaytaan yaan loogu gargaarin halaga ah soo celiyo hadday toobad keenaan aada u wanaagsanaadaanna waa dad fiican markaa saxaabada nebigaa ee waaweynaa dee markii hore gaalo jaahiliin oo wax walba samaysamay ahaayeen gaalay ahaayeen gaalnimada dembi ka weyn baa jira gaalay ahaayeen gaalna wax walba wa isaga banaanaa laakiin markay islaameen bay waxaan ka foqeen dadka muslimiinta ana ayaan laga quusan waxaa la yidhahdaa fudayl ibnu ciyaad ma taqaana warin taabiciintii waaweynaa ka mid ah culamada muslimiinta laga dambeeyay waaweyn buu ku jira waa raggii cibaadada u go-ay buu ka mid ahaa iyo cilmiga xaram buu deganaan jiray maka fudayl ibnu ciyaad culamaai siyar waxay soo wariyeen waagii hore qaaicu ariiq buu ahaa nin buu ahaan jiray khatara oo jidgooyo ah oo dadka nafta isugu keena wuxuu yidhi habeen buu is yidhi meel ka dhac dabeetana wuxuu maqlay qof tukanaya habeen oo salaatu leil u taagan oo qur-aan akrinayo le alam yaأni liladiina aamanuu an takshaca quluubahum lidikr illahi wamaa nazla min alxaq aayaddii uma qalbigiisa ku dhacday oo mujaariyada yarnaa waktigaasay ilaahay u taagantoo leedahay alam ya-ni liladiina aamanu miyaanay weli gaadhin dadka mu'miniinta ahay in qalbigoodu uu khushuuco ilaahay dikrigiisa iyo xaqa waa la soo dejiyey ma waktigaas aayadda kugu akriyaysa adna waa dhacaysaa wuu iskaga soo noqday meeshii uu dhacayey wuxuus yihi iska toobadkeeno meel kharaabadu iska galay kharaabadii isagoo jira ku jira ayuu qola maqlay wada soo socoto oo leh ninba wuxuu le waryaadhe waar meeshan aynu marayna walle waa meeshii fuday ku jiri jiray agagaarkeedii war caawa badbaadi mayna iyo inan lugaynine war godood meelahana kharaabada ka galla buu yihi kharaabadahanaan gallo kharaabadihii bay soo galeen waa meeshu fudayle ku jiro wariyaahe baa isweydiiyey buu yidhi war ma muslimka ilaahay waktigaa guureynayaana ma baqahaagay godadka la gelayaan oo ay meesha tan meeshan ba iskaga tag fudayl maalintaasuu go-aansado meeshii iskaga yimi oo maku iska yimi uu degay dabeetana cilmu bartay waa culimadii ugu waaweyneyd muslimiinta ee laga dambeeyey buu markii dambe ahaa fudayl ibnu ciyaad waliba ragga cibaadada lagu tuhma buu ahaa waxaan uga jeedaa qaaicu ariiq qofku isagoo noqday ayuu muslim noqon karaa toobadkeeda waxaa qura aan idin leeyahy waxa weeyaan dhalinyaro intiina dhowrsan allaha idin dhawo inta dhibta haysatana ilaahay dhibtaha kasoo soo saaro hmm. war intaa mushkilada ku dhacday inan iyo inanba midkay doonaan ha noqdaane waa dadkeeniyo inaga xumaaday ee aan ka daba taganoo ka saaro ha ku eegi nooshku inuu ka saari karo milyooga xashiishada ama milyoogan ee idinku waxay isku daydaan inay milyooga kasoo jiidaan waxaa laga yaabaa dad badani inay galeen maanta se dhibta ay dareensan yihiin laakiin cid qaadato ka jiida meeshan baa ilaayi inantiina islada xaggaad ku noqon reerkiini wuxuu ku arkaa inaad inan xumaatay tahay inankiisl xaggaad dib u tegi doontaa qof lumay waa lagu arkaa laakiin haddii dib loo soo qabto oo lasoo dhaweeyo oo dariiqa sawaabkaa dib loo tusiyo waa basharo way hagaagi karaan taasi waa iga tala marka hore dadkaasi yaan lagu ilaabin meesha ilaahayna waxaan ka baryayaa caza wajal inuu dadkaa dhibta ka qaado xaqa inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala dib uu soo celiyo muslimiin kitaabkooda iyo sunnaha nebiga raacayna ka dhigo idinkiyaa nagana in allayna sugo oo dhibta inaga ilaaliyo jazaak allahu khayr sheekh musaf waxaan rabaa inaan dhalinyarada xusuusiyo runtii waxaan booqasho ugu tagnay anagoo masaaj ka soconnaa dhalinyaro soomaaliyeed oo ah kuwa xabsiyada ku jira runtii waxyaabahay u galeenna daroogada ahayd qaarkoodna ay ku xukunaayeen muddo aada iyo aada u badan saddex iyo toban toddobo sano ragga markaan la sheekaysanay runtii waxa keliya ee ay tamaniyayeen wuxuu ahaa in loo soo celiyo mar kale xorriyadoodii oo ay kusoo noqdaan guryahoodii waxay aada iyo aada uga qoomameynayeen waktigii iyo dhaqaalihii ay geliyeen camalkaa xun waxaa laga yaabaa marka inaad inaad ku fekerto dhaqaale u gal marka haddii kii dhaqaalaha u galayba dhaqaalihiisii uu xabsi kaga jiro waktigiina uu jecel yahay mar kale dib kuu celiya waxaan u nin halkan fadhiya ama maqlay inaanu ku degdegi doonin sidaa awgeed walaalayaal sida uu sheikhu tilmaamay waxaa fiican si aada u badbaadaan labada daaroodba in ilaahay subxaanahu jala wacalaa wuxuu idin farayo iyo rasuulkiisu aan qaadano inshaa allahu tacaala su-aasha ugu dambeysa sheikhaan weydiinaya waxay tahay sheekh haddii aan markii hore aanan toosnayn hadda aan rabo inaan milyoogii hore ka baxo oo aan milyo cusub iyo wanaag iyo cibaado aan la qabsado maxaa ii suurtagelin karaa ama ii fududeyn karaa in aan waddadaas cusub ee wanaagga ah aan qaado kow ilaahay isku xul subxaanah wa tacaala ka labaadna qof casiimo la noqo casiimadu waa go-aan adkida nolosha waxyaabaha ugu quruxda badan le waxaa ka a ah qofku inuu go-aan yeesho waxa uu go-aansado inuu samayn karo waa nolosha waxa ugu quruxda badan qofka labaclabacay meel ma gaadha inta badan idan waxaan kugula talinaya marka hore go-aankaagu ha adkaado marka labaad waxaan kugula talinayaa milyoogaad ku jirta aad rabtay inaad ka baxdo asxaabtiisii ka tag cid cusub ama asxaab cusub ama cid cusub oo aada la dhaqanto samayso ku xidhan masaajida iyo dhulka khayrku ka jiro dadka aada wanaagga ku tuhumayso tuhmayso aada isleedahay way ku dhaamaan oo wanaag bay kugu dhaamaan xaggooda tag iyaga la saaxiib iyaga la bax iyaga la noolow iyaga la deg haddaad la degantay kuwa faasida ka guur xataa guri ahaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay kii boqolka dilay ninkii la telinayay wuxuu ku yihi warniyahu meeshaan ilaahay lagu caasiyo iskaga tag oo waxaad qabataa meel ilaahay lagu caabudo dad ilaahay ay joogaan milyooga xun oo dhan iyo wixii ag joogaba intaad ka dheeraato xataa magaalada haddaad uga guuri karto aad ka hagaagtay uga guur oo magaalo kale oo xumahaagaba lagu aqoon tagoo kala qabso dadka wanaagsan iyo masaajida iyo saalixiinta marka waxaa kuleeya un environmentkaaga milyoogii aada u bedelo milyo khayr qaba ku bedelo casiimana yeelo ilaahayna bari subxaana wa tacaala ilahay waa ku sugaya markaas